شمائل الرسول رسول شمائل الرسول ذي النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب على لسان الحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين wsali allahuma cla nabiyina wmowlana muxamedi sala allahu alayhi wasalam baabu maa jaaa fi shacri rasuuli illahi sal ly slam waa dersigeennii shanaad iyo kitaabkeennii alshamaa'ilu almuxamadiya ama alshamaa'ilu nnebi xadiidka labaatan iyo afraad baan u malaynayaa kolle isu ii qorayo xadaanaa wixii ku saabsanaa nabiga timihiisii waxaynu ka soo hadalnay nabiga khaatamkiisii iyo moorigi iyo shaabaddii nabiga ku taallay caddaynaysay inuu yahay khaatm nabiyiin xadaanaa cali bnu xujr miyaas asacdi sabaqa tarjamathu qaala akhbaranaa ismaaciil ibn ibraahim bn culayata can xumayd bn xumayd aطawiil can anas ibn maalikin qaala kaana shacru rasuuli lah sal ly slam ilaa nisfi udunayhi kaana wuxuu ahaa shacru rasuulilah sal sl nabi maxamed timihiisu ilaa nisfi udunayhi labada dhagood barhtankooda oo markay u gaabnaayeen weye waa wafro markaasoo kale waa markay wafra yihiin lime iyo jumma iyo kulli ay ka hooseeyaan wey waayo wafradu way sokaysaa ilaa shaxmati udunayhi ilaa nisfi udunayhi dhagaha carjawdooda iyo dhagaha kala bartankooda farqi baa u dhexeeya tan marka mar walba shaxmiga ayaa ka koreeya xadaana hanaad ibnu sariya abu sariyat alkuufi xadaana habt iqat habt akhbaranaa cabdaraxmaan ibn abi zinaad can hishaam bni curwa can abiihi aabihi curwata ibni zubayr bn cawaam alasadi hishaam ibni curwa ibnu zubayr bn cawaam alasadi alqurashi abulmundir hiqatun faqiih rubama dallasa can abiihi abihi curwata ibni zubayr ibni cawaam alasadi ibnu khuwaylid alasadi abu cabdillaah almadani hiqatun faqiih mashhuur can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat qaalat waxay tidhi caaisha kuntu waxaan ahaa akhtasilu inaan maydho cafwan e, akhtasilu inaan qabaysto oon maydho ayadaa iska hadlaysa kuntu waxaana akhtasilu inaan qabaysanaayo oon maydhanaayo ana aniga iyo wa rasuululahi sal ly slam min inaa'in waaxidin hal weel keliya wa kaana waxa uu ahaa lahu nabiga shacrun tima ayuu lahaa marka ayadaa fawqa aljummati wa duuna alwafrati hadda fiiri qalbi baa ku jira jummada iyo wafrada waxaan soo sheegnay inay jummadu sarrayso wafradu waa timi hadda nisfal udunaynka iyo waxa ka sii sarreeyae lamid tahay jummaduna waaba timihii halabta ahaayee he ilaa iyo maxaan ku dhahaa ii sheeg garbaha ku dhowaa markaa idaha weeye marka kale bedela waxaa tidhaahdaa wa kaana lahu waxaa u ahaa nabiga shacrun timo oo hee fawqa alwafrati wafrada ka sarreeya nisfil uduneynka weeye maog tahay wa duuna aljummati halabtii ama bukulkii marka waxa weeye labada garab taaban iyo daruma bayna almankibayn taana ka koreeya oo ka sokeeya markaa iyadaa ah weeye marka waa shaxmal iska dhig markaa shaxmal dhagaha carjawdooda iska dhig xadaanaa axmed ibnu maniic albagawiyu axmed tarjamadiisa hore maynaan u soo marin axmed ibnu manic bn cabdiraxmaan abu jacfar albagawi alasam hiqatun xaafid qaala xadaanaa abu qain wasmuhu man abuuqatinku hadda waa kuuniyo weeye camri ibn alhaytham ibnu qatin alqudaciy abuuqatin ayuu mashhuur ku yahay albasriyi hiqatun thabti qaala xadaana shucd bn xajaaj abu islaam alwaasidi sabaqa tarjamatu can abi isxaaqa sabciyi camr bni cabdillahi alhamadani can ilbaraa ibni caazimin qaala kaana rasul sl slama marbuucan buu ahaa mid dhexdhexaada nabigu wuxuu ahaa eesh marbuucan ay rabcatan ama rabcan buu ahaa baciida maa bayna almankibayn labadiisa garabna way kala fogaayeen wakaanat kaanat waxay ahayd jummatuhu jumadiisu fiir hadda waa ka hadda jumadii wafrada waxaan lahayn jumrada jummada ayaa dheer wa kaanat jumatuhu jumadiisu waxay ahayd tadribu tii garaacda ama gaadha shaxmata uduneyhi soo marka wafradiiyo jumada kee dheer jummadaa dheer halab weeye jumadu dhagaha hoosta markaa joogta wey xadana muxamed bn bashaar bundaar shaykhu ljamaaca yerulugtb qaala xadana wahb ibnu jariir ibni xaazim wahb ibnu jariir ibni xaazim ibni zayd abu cabdillaahi alsdi albasri waay magaciisa markaa iyadaa wey waayahay qaala wuxuu yidhi xadanii abi aabbahay baa ii waram abihi waa jariir ibni xaazim ibni zayd ibni cabdillaahi alsdi abunadr albasriya hiqat lakin fii xadiidihi can qataadata dacfi baa ku jira walahu awhaam ida xadaa min xifdi ikhtalada lakin lam eh, eh, eh, yuxadi fii xaalati ikhtilaadihi waayo wiilashiisa ayaa sharay oo ka joojiyey markaa iyada xadiidkii can qataadata bni dacaamata saduusiy qataadada waa ninka ibn dacaamata ibn qataadata asaduusi abulkhaaab albasri hiqatun habt qaala qultu lianas waxaan ku yidhi buuhi kayfa kaana kayfa sidee buu kaana ahaa shacru rasuuli sal ly slam sidee qaala wuxuuhi lam yakun biljacdi timihiisu tima goonoo qadada ma ahayn walaa bisabti tima jilicsanoo bisqoollayahna ma ahayn kaana yabluqu shacruhu shaxmata udunayhi labadiisa dhagood carjowdiisa ayay gaadhi jireen xadaanaa muxamed ibnu yaxya ibn abi cumar almakiyu alcadani muxamed ibnu yaxya ibn abi cumar alcadani saduuqun eh, sanafa almusnad wa kaana laazim eh, ibnu uyeynat ibnu uyeynatu laazimi jiray ibnu cuyeyna ayuu laazimi jiro laazimku ah laakiin qaala abu xaatim kaanat fiihi afla saasuu dhaha maxamed ibn yaxya ibn abi cumar alcadani alxaafid ninkaan dhihi jirna weeye ah, sheikhu eh, eh, eh, sunan sheikhu sunan weeye qaala qaala wuxuu uhi xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata waa sheekhiisii sufyaan ibnu cuyaynata ibn abi cimraan maymuun alhilaali abu maxamed alkufi almakiy hiqatun xaafid faqih imaamun xuja إلا أنه تغير حفظه بآخره وكان ربما دلس لكن عن الثقات ما, ما دلس وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار المكي أو محمد الأثرم ninka ardaydiisa ugu xoog badan weeye ee wax ka bartay ugu awooda badan weeye midda labaad waxaa la yihahdaa tafsiiru ibnu cuyayna mutqin xagga tafsiirka asagaa iyo xadiidka lamidka asagaa looga dambeeya xagga wuxuu ku fiican yahay ishkaalaadka iyo tafsiirkooda can ibni abi najiix ibni abi najiix cabdullaahi ibni abi najiix yasaar almaki abu yasaar athaqafi hiqatun rumiya bilqadr wa dallasa asna waa nin eh, hiqaa weeye can mujaahid suuliga kan u sokeeya waa istoorba ma la isticmaalo can mujaahid ibni jabr ya laa basa bi hadaa artaa ka jiran waa iskala daif can ibni abi najih can mujaahid ibni jabr mujaahid ibni jabri abulxajaaj almakhzumiy almakiyi hiqatun imaam fi tafsiir can ummi haani'in binti abi aalib cali bin abi aalib walaashii weeye qaalad waxay tihi qadima waa yimid rasuul sal slam baa soo galay makata makaan qadmatan ay maratan miraaran buu soo galay walxaal lahu nabiga arbacu khadaa'ira tudacyaalo oo afara ama raamayaalo oo afara timihiis u xidhan yihiin halkaa mid baa laga sii dayn halkanna mid aduu hal gadaala iyo laba labada dhinacah iyo mid taad gadaal ah halkan ka laabantooo ilaa dhexdeeda ku joogta saan bay iska noqonaysaa weye waa tudacyaalo ama waa timaha afar halweyna laga dhigayaa timahan dhan ee dhaadheer baa afar halweyna laga dhigayaa gabadhan yani maratan bay u jeedaa qadmatan bimacnaa maratan wey wa kaana lirasul sl slama kaduumaat arbacatun limakan xagga imaanshaha afar baa la sheegaa ama afar bayba tahayba cumratu alqadaa'i wa fatxu makkata wa cumratu jicraaniya walixajat alwadaac wa bacd alriwaayaat yadulu cala ana hada kaana yowma fatxu maka liannahu xiinaidin ikhtasala wasalla duxaa fii beytiha waad garanaysaa soo maaha waa tii gurigeeda ku tukaday ee calihii u ordi jiray ee nimanka uu dooni jiray gurigeeda dimaashyada inuu laayo ee qisadii xadiidkii caankaad ah, garanaysaana sunan iyo kheyrkeeda aan markaa ku marnay waayahay qadima rasul slam baa soo galay makkata qadmatan ay maratan walahu arbacu hadaa'ira arbacu dafaa'irana waa isku midna afar guntimayaala ama afar tuducyaala ama afar raamo iyadoo timaha loo xidhay <clears throat> xadatanaa suweyd ibnu nasre suweyd ibnu nasr ibnu suweyd almarwasi abulfadl riwaayatu ibnu lmubaarak hiqa weeye qaala xadatanaa cabdullaahi ibnu lmubaarak cabdullaahi ibnu lmubaarak ibnu waadix alxandali almarwasi axad aimmat alaclaam wa xufaad islaam hiqatun tabta faqiih caalim jawaad mujaahid jamacat fiihi khisaalu lkhayri kulluhu baa la yidhahdaa cabdullah maar jamacat fiihi khisaalu lkhayri kulluhu can macmar ibni raashid abu curwata alyamaani saaxiibkeen macmar ibni raashid alasdi abu curwata albasri naziil lyaman tiqatun thabt faadil ila ana fii riwaayatii can thaabit walacmash wa hishaam bni curwa shay-an baa ku jira wakada fima xadaa bihi bilbasrati asna waxbaa lagu diraa can thaabit ibni aslam can anas ibni maalikin radia allahu tacala canhu arda ana shacra rasul sal slam nebi maxamed timihiisa kaana waxay ahaayeen ilaa ansaafi udunayhi hadday baan soo mara somahayn ilaa nisfi udunayhi dhagaha kale bartankooda ayay joogeen xadaana suwayd ibnu nasr xadaana cabdullah bn mubaarak can yunas ibni yaziid alayli yunus ibn yaziid ibn abi najaad alayli abu yaziid hiqa ila ana fii riwaayati can zuriya wahumaa qaliilan wayba yar tahay wa fii hayri zuriya yani maaragtay waxa weeye maaragtay eh, gaf baa lagu tiriyaa laakiin ta zuhri eh, ayrki zuhri khayrki inuu ka wariyaaba yar baa laga wadaa macnaha oo maxaa ilaa ana fii riwaayati can zuriy eh, unbaa hiqa ahaa wahumaa qaliilan waxay wayba iska yartahayba yaa wahman weeye cafwan eh, ilaa ana fii riwaayati can zuhuriyi wahman eh, qaliilan xoogaa yaroo wahmi qaliila ku jira mida zuhriya waana ardaygiisa ardaydiisa wuxuu ka mid yahay caanka cadad yunis mid alayli can zuhriyi wey aad bay maarata uga wariyaan can zuhriyi qaala wuxuu yihi xadatanaa cubaydullahi bni cabdillahi bni cutbata ibni mascuud alhudali inuu yahaan u malayn haddee nin kalama noqon kare abu cabdillahi almadani hiqatun faqih habt can man can ibni cabbaasin radia allahu tacala canhu ana rasul sl slama kaana wuxuu ahaa nebi maxamed yasdilu kii raariciyaa shacrahu timihiisa yacni yursilu shacra naasiyatahu calaa jabhatihi baa laga jeeda ayi jihatin kaan timihiisa dafaa'ir markay yihiin xagganay ka lalman jireen isoo fiiriya xagga xagga dhinac walba sidii gabadh yaroo timaha intii loo buurbuuray afarta dhinacan waxba markaa taaka loogu xidhoo kaleeto saasoo kale dhinac walba oga lalman jireen weye kaana wuxuu ahaa yasdilu kii raariciya shacrahu timihiisa wa kaana almushrikuuna gaaladuna yafruquuna way kala geyn jireen ru'uusahum madaxyaalkooday kala geyn jireen wa kaana ahlulkitaabi yasdiluuna way raaricin jireen ru'uusahum madaxyaalkooda ah, yasdiluuna yasdiluun iyo yusdiluun labadaba waa la xarakeeya daalkoo la goday asagoo la hoos dhigo ru'uusoo madaxyaalkooday raaricin jireen yacnii ay raaricin jireen wa kaana wuxuu ahaa nabi maxamed yuxibu kuwii jecel muwaafaqata ahlilkitaab ahlulkitaabka muwaafaqadooda ayuu jeclaa fii maa lam yumar fii maa lam yu'mar intaan la farin fiihi fii sha'ni ahlilkitaab bishay oo min annahyi ah uma faraqa markaasuu kala geer sal slam ra'sahu madaxiisa wuu sheexeeyey sida xeerta timoweynta oo kale timahay u kala sheexeeyaan soomad arag saasoo kale ahl ahaayeen marka dambana nabigu saasoo kale u kala sheexeeyey laakiin ahl kitaabka khaalifulyahuuda wanasaara intaan la dhihin weye waa qabla nahyi weye ama inta khaalifulyahuuda wanasaara salluu nicaalakum fa laa yusalluuna nicaalam kabaha ku tukada kabaha kuma tukadaan tazawajuu nisaa dumar badan guursada fa laa yatazawajuun bal soo maartid intaa wixii ka dambeeya shareecadeennu itmaam dhammaystirantay oo ayaga khilaafa la yidhi nimankan tuugta ah khilaafinaysan deliishanine dee waa iskaga tagnay laakiin waa intaa intii ka horraysay wey xadaana maxamed bashaar bundaar shaykhu ljamaca qaala xadaana cabdiraxmaan mahdiy allah saaxiibkeen cabdiraxmaan ibnu mahdi bn xasan alcambari abu saciid albasri iqatun tabta xaafid caarif birijaali walxadiid qaala ibnu lmadini wuxuu yihi maa ra'aytu aclama minhu min arijaal wa tabxiid arijaal wasanad sheekh axmed cabdiramaan mahdiy laysa lahu maiil wa saciid bn yaxya bn qataan ya cabdulahi mubaarak alacmash sulaymaan bn hiraan rijaal macaawiyata maxamed bn khazim adariir ya allah allah allah allah allah allah allah fima lam yumar cafwan qaala can ibraahim ibni naafic almakiyu ibraahim ibni naafic almakhzuumi abu isxaaq almaki hiqatun xaafid almaki can ibni abi najih haddaan soo marin can mujaahid can umihani in qaalat ra'aytu waxaan arkay rasul sal slm gabadha catika la yidhaha magaceeda umihani waa caliy bn abi aalib walaashii wey ina abi aalib wey ra'aytu waxaan arkay rasul sal slama ayaan arkay bay tiri ra'aytu rasul sal slam baan arkay see ahaa daa dafaa'ira arbacin daa dafaa'ira tuducyaaloo afara miduu saaxiiba xaalu yahay oo weliba tuducyaaloo afara miduu saaxiiba xaalu yahay baan arkay bay tiri tuducyaalo ama raamayaalo midka rabta iska dhig baabu maa jaaa fi tarajul rasul sl nabi maxamed qaabka u shallaysan jiray iyo wixii ku yimid xadaana isxaaq bn muusa alansaariyu xadaana macnu bn ciisa alkhazaaz isxaaq ibn muusa alansaari ninka la yidhaahdo waxaa la isxaaq ibn muusa ibn cabdillaahi ibn yaziid alkhatmi alansaari abu muusa almadani hiqat mutqin can miyuu yidhi mise qaala wuxuu yidhi marka xadaanaa macnu ibnu ciisa ibnu yaxya alashjaci abuu yaxya almadani alqazaaz hiqatun habta qaala abuu xaatim huwa ahbatu asxaabi maalik baa la yidhahda maalik raggiisa ragga ugu xoog badan buu ku jiraa qaala xadaanaa maalik ibnu anas imaamu daarulhijra can hishaam bni curwa can abiihi can caaishata qaala waxay tiri kuntu waxaan ahaa urajilu tii shanlaysa feedha tii feedhaan ahaa bay ahayd feedha shanlaysa ra'sa rasul al salam wa ana xaa'idun anoo xayd qaba buu nabigu calayhi salaatu wasalaam madaxiisa aan u shallayn jirin oo u feedhi jiray anugu waxaan u aqaanaa feedhitaan hadda feedhka giigtaa maaha feedhitaan wey saas la yidhaahdo saqaftaa lagu feedhaa timehe soo maaha hadda haddii lagu yidhahdo reer magaalka la yidhahdo kuntu urajilu ra'sa rasul waana xaa'idun nabi maxamed madaxiisa tii feedhaan ahaa maxaad moodi <laughs> ya feedhitaanka Ah, ifad baan kula mtmaha iishan leh xadaanaa yuusuf ibnu ciisa ibnu dinaar azuhri abu yacquub almarwazi hiqatun faadil qaala xadaanaa wakiic bnu ljarax abu sufyaan alru'aasiyu can man qaala xadaana arabiic ibni sabiix arabiic ibni sabiix alsacdi albasri abu bakr saduuqun sayxifdi wa kaana caabidan mujaahidan can yaziid bni abaan araqaashi huwa araqaashiy weye ninkaan dhihi jirna wey yaziid bni abaan araqaashi abu camrin albasri alqaas zaahid daciif weeye nin cibaado badan oo khayr badan oo kaale aragwa laakiin xoogaa dacfi baa ku jira xagga xadiidka can anas ibni maalikin radia allahu tacala canhu qaala oo isma lahoo xadiidka nin cibaado badan lo oo qisas masaajidka markuu istaaga la ooyey oo asaga dham habeenkastaa talow taagan baabkan waxay is waa shaqa u baahan yahay baabkan iyo kala findhicilin iyo shaqa u baahan yahay marka lama dhaho haddaad tiraada caamada haddaad tiraahdo xasan albasri waxa weeye maaragtay irsaal mudal haddaad tiraado way ku diliba waxay ku leeyihin sheekhu wax ka sheeg sheekhu caay baabkii bayna fahansaneen xadiidka waa qaala wuxuu ihi anas ibnu maalik radia allahu taala qaala kaana rasul sl slam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yukthiru kii badiya dahna ra'sihi madaxiisa yani maaragtay subkashada yukthiru dahna ra'sihi madaxiisa madaxaa saliid marintiisa iyo subkintiisa iyo dufanayntiisa ayuu badin jiray iyo wa tasriixa lixyatihi iyo garhkiisa inuu markaa si fiican u feedho wa yukthiru alqinaaca wuxuu kaloo badin jiray koofiyadda madaxa inuu dato ama cumaamad ku dado ama koofiyad ku dado saasoo kale xataa kaana thawbuhu thawba zayaad hadda qanaacaas laakiin koofiyadda asalkeed uma wado wuxuu ka wadaa qidcatun qidcatu qumaashin tuudacu cala ara'si waa mara yaroo madaxa la saaro taxta alcimaamati bacda isticmaali duhni wiqaayatun lilcimaamati min athari duhni ay bikatri isticmaalihi bacda duhni waa wax oo dufanka aad madaxa marisay looga dhigo maxay maryahaad qabtid iyo duubka iyo cimaamada iyo marka iyadahay kaana arkaa bayna katifey cimaamada nabigu intusaa u duub tabliiq oo kale uu dhabarka ka lalmin jiray marka nabigu madaxa ayuu dufan marisan jiray oo subkan jiray garhkiisana waa shanlayn jiray sidoo kale qanaaca yarkee koofiyadda ka hooseeya ama cimaamadu isticmaali jiro timaha dufanka timaha marsan iyo marada inay maraan ka ilaaliyo xataa kaana thawbahu maradiisa waxaad moodaa thawbu zayaadin waxaad moodaa nin saliidda ka shaqeeya ama saliidda miisa saanicu zayaad ama baayic ama noocyadaasoo kaleetaad markaa moodaysaa qaabka isticmaalka markaa ayadaa weye xadaana hanaad ibnu sariya abu sariyat alkuufi qaala xadaana abulaxwas salam salim alxanafi wey waad ka magaciisa ale salaam sulaymaan xanafi abulaxwas alkufi iqatun mutqin saaxibu xadii an ashca ibn abi shacthaa sulaym almuxaaribi alkufi iqa can abiihi aabihi oo ah aabihi de sulaym aabihi eh, waxaa ladhaha sulaym ibni aswad ibni xandalata abushacthaa almuxaaribi alkufi iqatun biitifaaq can masruuqi alajdac waa aalibkii caaisha caaisha ardaygeedii weeye mukhadram masruuq ibn alajdac ibni malik alhamdaani alwaadici abu caaishata alkuufi hiqatun faqiih caabid mukhadram can caaishata radia allahu tacala canha qaalat in kaana rasul al slam in kaana wuxuu ahaa shanigu inahu weriya shaniya wey macnaheed waa la khafiifiyey inahu maayadda qur-aanka maxay ahayd ina rabbaka yaclamu anaka taquumu adnaa min uluay leyl wa nisfahu uluahu wa daa'ifatu min aladiina macaka wallaahu yuqadiru calima an sayakuunu baan rabaa inahu wariyashaaniya sayakuunu wuxuu ahaan doonaa xaalku wey marka waxaa weeye inahu wariyashaaniya kaana wuxuu ar sal slam la yuxibu tayamuna midigaysiga mid la jeclaysiiye baa nabigu calay alibtidaa fi alafcaali bilyadi lyumna iyo yani maarata warijl lyumna wljanib alayman dhinaca midigta wax walba ku bilaabi jiraa markuu qabaysanayo jinaabada dhinaca midigta markuu kabagashanayo midigta markuu wax qabanayo midigta salaanta midigta fii uhuurihi dahaara qaadashadiisa iyo fii duhuurihi dahaara qaadashadiisa idaa tadahara markuu dahaara qaadanayo wa fii tarajulihi kabagashigiisa idaa tarajala markuu cafwan shanlaysigiisa wa fii tarajulihi halmaan hadal kuma jiro wa fii tarajulihi yacnii shallaysigiisa idaa tarajala markuu nabigu shallaysanay wa fi inticaalihi wa fi inticaalihi markuu kabagashanayo idantacala markuu muxamed bashaar bn qaala xadaanaa yaxya bn saciid alqataan can hishaam bn xasaan alqarduusi ahbat naasi can muxamed ibni sayrin ninkaad dhihi jirteen wey yaxya ibnu saciid alqataan maxaad ka taqaanaa haddee laysa lahu mathiil yaxya ibnu saciid ibnu faruuq ataymi atamiimi abu saciid alqataan albasri hiqatun mudqin xaafid imaam khudwa ayaa la yidhaha marka la tacriifinaya qaala can hishaam ibnu xasaan alqarduusi hishaam ibnu xasaan alasdi alqarduusi qarduus qardus abu cabdillaahi albasri hiqatun min ahbat annaasi fi bni siniin wa fii riwaayati can alxasan wa cataa maqaal liannahu qiila kaana yursilu canhuma wuu ka irsaalin jiray baa la yidhaha labadooda cataa ibn abi rabax iyo iyo xasan albasri taabiciinta waaweyn ee ajilada ah can alxasan ibn abilxasan albasri alxasan ibn carafata ibn yaziid alcabdi abu caliy albakhdadi saduuq soo ma aragtid meesha la geeyey alxasan ibn abilxasan sayaara albasri hiqatun faqiih faadil mashhuur wa kaana yursulu kaiiran wayudalis eh, xasan ibn abilxasan yasaar albasri hiqat faqiih faadil can cabdilaahi bni muqafal cabdulaahi ibni muqafal labay kale yihiinoo haddee ninkan haddii ay tacriifiyey xasan macrafata waa xadiidka soo socda sanadkiis nin koobaada sheikhu tirmidia weeye ee kan hadda sanad ku jira waa ku khaldamay can cabdillahi bni muqafal cabdillahi bni muqafal asagana hore tarjamadiisa maynaan usoo marin saxaabi jaliila weeye ooma baahna tarjamad qaala wuxuu ihi naha wuxuu rabay sal slama can itarajuli in la iska shanlaysto shanlaysiga xaggiisa ilaa hibban marmar mooyeene xadiikwuxuu keeni doonaa xadiidka soo socda inuu ku yidhaahdo annana sal slam kaana yatarajalu hibban nabiga caleyh isalaatu wasalaam marmar unbuu shallaysan jiro oo timaha hagaajsan jiray adiga maalin walba muraayadda isla dul taagan ee raisla walba markaad soo martay isku fiirinaya ka war yaa sheekh axmed ka war afar ilaatanka saasi nin gabadh yaroo shukaansi ujoogoo gurdoona uun ishagaajinaya ha la isnadiifiye laakiin yaan la isku talax tegin weeye macnaheedu iska jir cani tarajuli shanlaysiga ilaa kibban marmar mooyeene waaba la reebayba afar iyo labaatan sanaad kharash ku bixisidoo madax farad baa laga qaadaa xadaana alxasan ibnu carafata ibn yaziid alcabdiy abu cali albaqdaadiy saduuq qaala xadaana cabdisalaam bn xarb ibnu salm annahdi almulaa'i abubakr alkuufi hiqat xaafid lahu manaakiir can yaziid ibn abi khaalid alaxmus saaxiibkeen yaziid ibn cabdiraxmaan ibn abu khaalid addu'aali saduuqun yuqdi kathiiru lisan wakaana yudalis can xumayd bni cabdiraxmaan xumayd bni cabdiraxmaan alximyar albasri hiqat faqiih can rajulin min asxaab sal slam mubhamkiisa waxba ma yeelo maradu saxaabada nabiga ka mid yahay laa ba'sa biha wa mubhamun maa fiihi raawin lam yusam meesha uu ku dhaho hadduu saxaabi yahay dhib ma leh ana nabi sal l slama kaana wuxuu ahaa nabi maxamed yatarajalu kii shanlaysta hibban axyaanan marmar maratan marmar bu nabigu caleyh isalaatu wasalaam mar walba nabigu afar iyo labaatanka saac mid saa-uun isu fiiriya oo u shanlaysa muusan ahayn hada wabilahi towfiiq wasali allahuma calaa nabiyina wmawlana